alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin wabacd qaala almualifu raximah llah wathaani qeybta labaadoo ficilka waxaa weeyaan ficlu lamri ficl amar weeye wa binaa'uhu binihiisuna kaa'inun cala sukuun sukuun buu ku sugnaaday naxwa idrib iyo idribna ilaa ida itasala bihi ilaa idaa goortii mooyaane itasala uu la xiriirsamo bihi bilamri damiiru tasniyatin damiir ku dhacaya laba qof aw damiiru jamcin ama damiir ku dhacaya jamac iyo koox jamacaasoo mudakarin ah jamac mudakar rag ah nuska qaarna way ka reebayaan aw damiiru lmu'anatha ama in lala xiriiriyo damiir yani markaasi u sugnaaday mu'anatho mid dhedig mu'anathadii almukhaatabati lala hadlayo lala khitaabay fa calaa xadfi nuun intaa haddii lala xiriiriyo saddexdaa mid ka mid a ah haddii lala xiriiriyo fayubnaa waa la binaynayaa ficilkii amar calaa xadfi nuun nuun xadafkeedaa lagu binaynayaa wadaalika naxwu idribaa weeye oo waxaa lagu binaya xadfu nuun wadribuu weeye waxaa lagu binaya xadfu nuun wadribii weeye waxaa lagu binaya xadfu nuun wa ila almuctalla muctalkii mooyaane fa calaa xadfi xarfi cilla fayubnaa waa la binaynayaa muctalkii calaa xadfi xarfi cilla xarfi cillihii xadafkiisa ayaa lagu binaynayaa wadaalika naxwu ikhsha weeyaan cabso waqzu duul weeyaan warmi gan weeyaan halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximahullah ficilkii qaybtiisii labaad ee mabnigii ayuu laba inoo sheegay in uu qaybsamaya qaybta koobaad waa maadigii waa soo aragnay halkan wuxuu ku sheegayaa ficilka mabniga qaybta labaad qaybtaas waxa weye waa ficil amar ficilka amar waa mabni hadduu mabni yahay laisweydiin mayo maxaa loo diliyey lianna asalkii buu ku sugan yahay sheekhu inoo soo sheegay yani ficilku bino iyo markaas albinaa walicraab asal wuxuu leeyahay albinaa buu asal u leeyahay marka ficilkii amar waa mabni asalkii buu ku sugan yahay maxaa haddaba lagu binaynaya sheekh wuxuu noo sheegay wuxuu lagu binaynayey waxaa lagu binaynayaa buu sheekhu yidhi sukuun sukuun baa lagu binaynayaa uu inoo mihaaliyey waa idrib iyo idribna marka ficilkaas waxaa lagu bineeyey sukuun baa lagu bineeyey waxaa laga soo reebayaa oo sukuun aan lagu binaynayn haddii ficilkii amar lala xiriiriyo damiir laba qof ku dhacaya ama damiir jamaca ragaa ku dhacaya ama damiir ku dhacaya yani qof dumaro lala khitaabayo ficilkii amar saddexdaa mid ka mid a ah haddii lala xiriiriyo waxaa lagu binaynayaa markaasi nuun xadafkeedaa lagu binaynaya xadfu nuun ayaa lagu binaynaya mithaalkiis waxa weeye idribaa idribu idribii wey idribaa markaan icraabayno idribaa waa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun baa la odhanaya mabniyun calaa xadfi nuun wlalifu alifka idribaa walalifu damiirun muttasilun mabniyun cala sukuun fii maxali rafcin faacil idribuu alwaaw waaw lcaf aw xarfu cafin idribuu ficlu amrin ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun laa maxala min alciraaq wlwaawu damiirun muttasilun mabniyun cala sukuun fii maxali rafcin faacil marka waa mabniyun calaa xadfi nuun wdribii idribii ficlama alwaaw eh, xarfu caطfin idribii ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuun mabniyun calaa xadfi nuun walyaau damiirun mutasilun mabniyun cala sukuun fi maxali rafcin faacil marka ka hore idribaa wuxuu wataa damiir laba qof ku dhacaya idribaa labadiinan u garaaca idribuuna raggiinan u garaaca idribii waa gabadhii qof dumarna la khitaabaya idribii keligaa garaac waa inantii marka ku binaysan yahay ficilkaas xadfu nuun ayuu ku binaysan yahay daabitkiisuna waa marka ficilkii amar lala xiriiriyo ee aan damiir ama magacuyaal laba qof ku dhacaya ama magacuyaal jamac ku dhacaya ama magacuyaal ku dhacaya qof duman lala khitaabayo magacuyaalka ku dhacaya laba qof waa alifka weeye idribaa alifkaas weeye magacuyaalka ku dhacaya jamacna waa wowgaas weeye magacuyaalka ku dhacaya qof dumaroo lala khitaabayana waa yada marka ficilkaas amar waxaa lagu binaynayaa xadfu nuun baa lagu binaynaya qayb saddexaad ayuu noo tilmaamay ama shay saddexaad oo ficilkii amar lagu binaynayo shaygaas muxuu yahay waxa weeyaan xadfu xarfi lcilla xarfu cillihii in la xadfo xuruufu lcilla waa la garanayaa waa alalif waalwaaw walyaa ficilkay u dambeeyaan xuruuftaa saddexda ah waxaa loo yaqaanaa muctal sida yakhshaa alif baa u dambaysa ficilkaa muctal baa la yidhahda waa ficil buka dayib yadcuu wowaa u dambeeya waa muctal yarmii yaabaa u dambaysa waa muctal afcaasha marka waxaa loo yaqaana afcaal muctala loo yaqaanaa haddaba ficilkii amar haddii uu noqdo muctalu aakhir mid aakhir ka buka hadduu noqdo waxaa lagu binaynayaa xarfu cilihii in la xadfo ayaa lagu binaynaya xarfu cilihii in la xadfo ayaa lagu binaynaya tusaale waxaa weeyaan iksha markaan icraabayn waxaan odhanaynaa iksha ficlu amrin iksha ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfu cila wa huwa alif waxaa lagu bineeyey xarfu cilihii in la xadfo carfu cillahaasna waa alifkii weya oo alif meesha inuu ka xadfan yahay waxaa daliil u ah fatxadaa ka hor shiinka saaran oo asalku yani markaa yakshaa buu ahaa yakshaa ayuu ahaa marka markii amar loo bedelay waxaa la xadfay alifkii u dambeeyey yakshaa alifkii u dambeeye waa la xadfay iksha ayuu noqday markaas uqzu isaguna waa ficl amar waxaan leenahay uqzu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi cilla wa huwa alwaaw owa ka xadfan wow inuu meesha ka xadfan yahayna waxaa tusinaya damadaasaa tusinaysa zaada saaran irmi waxaan oranaynaa irmi ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi cilla xarfu cillahaas muxuu yahay waa alyaa inay yaa tahayna maxaa tusinaya kasraha miimka saaran ayaa tusinaysa oo yarmii buu ahaa yarmii khulaasadu marka waxay noqonaysaa ficilka amar sukuun baa lagu bineeyaa dusa wax ku wadanin ama nuun niswo u wato aakhirad waxba ku wadanin ama nuuniswa uu wato sukun baa lagu binaynaya damiir laba qof ku dhacaya ama damiir jamac ku dhacaya ama damiir ku dhacaya qof nuun lala khitaabayana waxaa lagu binaynayaa xadfu nuun baa lagu binaynaya haddii ficilkii amar uu aakhir ka buko oo xuruuftii saddexdaa mid ka mid a ah aakhir ku watana waxaa lagu binaynayaa xarafkii xarfu cillaha in la xadfo xaalad afaraad baa lagu darayaa oo ficilkii amar in fatxa lagu bineeyey waa haddii nuunu tawkiid lala xiriiriyo fadxaa lagu binaynaya ayib sida utrukana aljidaala utrukana aljidaala ficilkaasi waa mabniyun cala alfatxi weeyaan utrukana ficlu amrin mabniyun cala alfatx utruka bitisaalihi binuuni tawkiid ayib wa tunaadinku lahaa walamru mabniyun cala asukuuni aw xadfi xarfi cilatin aw nuuni walamru amarkii mabniyun waa la bineeyey cala sukuuni sukuun baa lagu bineeyey waa tusaalahaas idrib idrib uktub ismac ifham iqra' dhammaanoo mabniyu cala sukuun walamru mabniyun cala sukuuni sukuun baa lagu bineeyaa aw xadfi xarfi cilatin ama xarfi cilihii oo la xadfaa lagu bineeyaa waa goormo laakiin xaaladda sukuunka iyo xaaladda xarfi ciluhu isku mid maaha xaaladda xadfu xarfi cilo lagu binaynayo waa markuu aakhir ku wato weeyaan xarfu marka walamru mabniyun cala sukuuni aw xadfi xarfi cilatin aw nuuni ama nuun la xadfo nuuntaana waa xaaladda ficilkii markaasi aakhirka u ku wato alif laba ku dhacaysa ama wow jamac ku dhacaysa ama yaa ku dhacaysa gabar lala khitaabayo qaala almualifu raximahu llah wathaani ficilkii mabnigaha ah, noociisii labaad ficlu amri weeyaan wa binaa'uhu ficilka amar binihiisuna kaa'inun cala sukuun sukuun buu ku sugnaaday naxwu idrib weya idribanna weeya waa dumarkii idrib aduu garaac waa keliga wadribanna garaaca waa dumarkii badnaa weeye nuunkuna markaasi wuxuu noqonayaa faacilkii ilaa ida itasala inuu la xiriirsama mooyaane bihi bilficli amri damiiru tasmiyatin damiir laba qof ku dhacaya damiirku waa magacuyaalka weeye aw damiiru jamcin in lala xiriiriyo damiir jamac ku dhacaya jamacaasoo mudakarin mudakar ah jamac raga ku dhacaya mooyaane aw damiiru lmu'anasati tii dhadiga ahayd yani markaa damiirkii ku dhacaya in lala xiriiriyo mooyaane mu'anasadii almukhaatabati lala hadliyey oo ya waxaa loo isticmaalaa markaas marka lala khitaabayo qof dumara baa loo isticmaalaa idribii ukrujii uktubii ya-daasi waxaa loo isticmaalaa gabadha lala khitaabayo fa calaa xadfi nuuni fa yubnaa waa la binaynayaa xaalkaas yani ficilkii amar calaa xadfi nuuni nuun xadafkeeda lagu binaynaya wadalika naxwu idribaa weeye ficilkaasi waxaa lagu bineeyey nuunkiio la xadfay alifkuna waa faacilkii wadribuu weeye ficilka waxaa lagu bineeyey nuunkiio la xadfay baa lagu bineeyey wowguna waa faacilkii wadribii weeye idribii ficilkaasi waa la bineeyey waxaan lagu bineeyey nuunkiio la xadfay ya-duna faacilkii wey wa ila almuctalla muctalki mooyaane fa yubnaa waa la binaynayaa ficilkii amar muctal hadduu noqdo calaa xadfi xarfi alcillati xarfu cillo xadafkiisaa lagu binaynaya oo xarfu cilli baa la xadfayaa wadalika naxwu ikhsha weeyaan ikhsha cabso waqzu duul warmi markaa gan wuxuu sheekhu yihi llah waalmucrabu mucrabkii min alafcaali afcaasha xaggeeda xaaluu ka ahaaday almudaaricu mudaaric weeye nusa qaarna waxay ku kordhinayaan alficlu lmudaaric bay ku kordhinayaan bisharti an laa yatasil wadalika bisharti an laa yatasila marka ficil mudaaric la craabayo wuxuu ku sugnaaday shardigu an laa yatasila inuusan la xariirsanayn bihi bilficli mudaaric nuunu inaas nuuntii ku dhacaysa dumarka walaa nuunu tawkiid iyo nuunu tawkiidkii nuunu tawkiidkii almubaashiratu ficilka markaa ku lamaanay wadaalika naxwu yadribu weeye yadribu wuu garaacayaa wayakhshaa wuu cabsanayaa fain itasalat hadday la xiriirsato bihi bilficli mudaaric nuunu linaasi nuuntii dumarka ku dhacaysay bunya waa la binaynayaa ficilkii macahaa maca nuunu linaas cala sukuuni sukuun baa lagu binaynayaa ficilkii mudaaric wadalika naxwu alwaalidaati yurdicna weeye mithaalku wain itasalat bihi wain itasalat hadday la xiriirsanto bihi bilficli mudaaric nuunu tawkiid nuunta nuun tawkiidka la yidhaahdo nuunu tawkiidkii almubaashiratu ficilka ku lamaanayd hadday la xiriirsanto buniya waa la binaynayaa ficilkii mudaaric cala alfatxi fatxaa lagu binaynayaa wadalika naxwu layusjananna walayakuunan mithaalku waa kaas weeyaan wa ucriba waa la icraabay almudaaricu mudaaricu waa la icraabay limushaabahatihi shabahaadda uu shabahaya darteeda lilismi ismiga uu shabahayo halkan wuxuu noo sheegayaa sheekhu raximahullah maruu ka soo baxay ficilka qaybtiisa mabniga ayuu halkan wuxuu noo sheegayaa ficilka qaybtiisa mucrabka ficilka mucrabka sheekhu wuxuu noo sheegay inuu yahay ficlulmudaaric ila horuu sheekhu inoogu soo sheegay ficilku ima an yakuuna maadiyan wa ima an yakuuna amran wa ima an yakuuna mudaarican afcaashu saddexdaan bay u qaybsamaysaa maadi iyo mudaaric iyo amar maadigii iyo amarkii hadduu soo dhameeyey wixii lagu binaynayana sheekhu inoo soo sheegay waxaa inoo dhiman ficilkii mudaaric ficilka mudaaric asagu waa mucrab marka la icraabayo shuruud buu leeh shuruud buu leh shuruudda marka waxaa ka mid ah inaan lala xiriirin ficilkii mudaaric nuunul inaaf ama nuunu niswa tii la yidhaahdaba nuunul inaafna waa la yidhaahdaa nuunu niswana waa la yidhaahdaa laakiin nuunul inaaf baa fiican sidaa sheekhu ka cabiray ayaa fiican oo dumar keliya looma waxaa la wixii mu'anasa walow dumar buu noqone waa loo isticmaalaa nuunkaasi marka nuunul inaas baa markaa ka fiican in markaana siwa lagu qaydo ayib ficilkii haddaba haddii nuunul inaas lala xiriiriyo ficilka mudaaric mabni buu noqonayaa saasoo kale ficilkii mudaaric haddii lala xiriiriyo nuun loo yaqaan nuunu tawkiid weliba nuunu tawkiidkaa shardi bay leedahay oo mubaashir ah ficilkaas mudaaric wuxuu noqonayaa mabni buu noqonayaa ka hore oo nuun inaaska ah waa nuunta dumar ayay ku dhacaysaa nuun niswo ama nuun inaas labaduba waa laga cabiraa ficilkii waa la binaynayaa ficilkii mudaaric nuun niswo hadday ku xigto ficilkaasi waa la binaynayaa maxaa lagu binaynayaa ficilkii mudaaric sukuun baa lagu binaynayaa sukuun ayaa lagu binaynayaa ayib tusaale sheekhayna siiyey walwaalidaati yurdicna asalku ficilku wuxuu ahaa yurdicu u ahaa yurdicu ficilku mucrabu iska ahaa yurdicu waa muujinayaa nuun niswo marki lala xariiriyey ficilkii wuxuu noqday mabni maxaa lagu binayey sukuun baa lagu binayey oo caynka u dambeeya ficilka sukuunka saaran ayaa lagu binayey yurdicna nuunkaasna waa nuun niswihii weeye ficilku haddaba inuu mabni noqdo yurdicna waxaa u sababay nuunkan lala xiriiriyey nuunkaa haddii laga reebo ficilku mucrabu dib ugu noqonaya marka sababul binaa waa nuuntan weeyaan markaan icraabayno waxaan odhanaynaa yurdicna ficlu mudaaric mabniyun cala sukuun liitisaalihi binuun inaah ficilkaa yurdicda ah waa ficil mudaaric ko waana mabni maxaa loo bineeyey waxaa loo bineeyey nuun niswi ama nuunu inaas ayaa markaa ficilkii la socota wannuunu damiirun muttasilun mabniyun cala alfath fi maxali rafcin faacil nuuntuna waa faacil oo waxa ficilka samaynaya waa iyaga waxa nuugmada samaynaya wax nuujinaya oo ficilka nuugmada samaynaya waa ayaga wey yurdicna waa dumarkii wey marka nuunkaasaa faacilkii ah ficilkaas marka waa mabniyun cala sukuun haddii ficilkii mudaaric lala xidhiiriyo nuunta loo yaqaan nuunu tawkiid xaalkaasna wuxuu noqonayaa mabni laakiin shardi baa la socda nuunu inaad markii lala xidhiirinayo shardi ma lahayn marba ficilkii mudaaric nuunu inaad hadday gasho ficilkii mabni buu noqonaya laakiin nuunu tawkiid marka ay gasho shardi baa la socda shardigaas muxuu yahay waa in ay mubaashir noqotaa ma macnaa mubaashir maca nuuntan iyo ficilkan waa inaan loo dhaxaynin waa inay isku xigaan xaalka noocaasoo kalea ficilka mabni buu noqonayaa wuu inoo tusaalaye sheekhu iyadoo markaasi nuunu tawkiid lala xiriiriyey ficilkii mudaaric mabni uu noqday oo fatxo lagu bineeyey sheekhu waa inoo tusaaleeyey layusjananna ayuu sheekhu noogu tusaaleeyey laamkaasi waa muwaa'atun lilqasam fii jawaab bay dhacaysaa yusjananna ficlun mudaaric mabniyun cala alfatx biitisaalihi binuuni tawkiid waxaa la mid ah walayakuunan ficilkaasi isaguna waxaa lagu bineeyey waa mabniyun cala alfatx ayib litisaalihi binuuni tawkiid laakiin labada nuuni tawkiid baa laba kale ah midna waxay tahay khafiifo waa layakuunan midna waxay tahay thaqiila waa midda hore layusdananna qur-aanka waxaa ku badan nuunu tawkiidka thaqiilada ku badan khafiifadu laba mawduuc ay kusoo aroortay mawdican walayakuunan iyo lanasfacan labadaa mawducay qur-aanka kaga timi nuunu tawkiid khafiifo ah inta kale waa nuun tawkiid athaqiila weeyaan ficilkaas marka layusdananna iyo layakuunan waa laba ficil mudaaric oo labadu mabni ah binahana waxaa u keenay nuun tawkiidka lala xirmiyey ayib haddaba nuun tawkiid goormay mubaashir noqonaysaa ilaa shardigaasaa la socda mubaashir hadday noqon weydo ficilkii iyadoo ku jirta baa ficilkii la ceraabaya hadday mubaashir noqon weydo goormay haddaba mubaashir noqonaysaa mubaashir waxay noqonaysaa marka ficilka faacilkiisu uu yahay ismi daahir ah ama damiir mustatira uu noqdo sida mawdican oo kale faacilku waa damiir mustatir ah waxaa la mid a ah, hadduu ismi daahir noqdona waa la mid oo ficilkii mabni buu noqonayaa nuuntana waa mubaashir labada xaaladood si kale haddii loo dhigo marka baa warafca la joogo ficilka haddii dame lagu rafcin jiray baa warafca marka la joogo ficilkani haddii dame lagu rafcin jiray oo marfuucun wa calaamatu rifci damatun daahiratun la ohan jiray ficilkaasi nuun tawkiid haddii lala xiriiriyo nuunta waa mubaashir marka labadaa kii aad doonto waad ku dabdin kartaa taa waxaan ahayn nuunta waxay noqonaysaa hayru mubaashiray noqonaysaa bimacnaa haddii faacilku noqon waayo ismi daahir hadduu noqon waayo ama damiir mustatira uu noqon waayo yacni ficilkii nuunta haba lala xiriiriye ficilkii waa mucrab maxaa yeelay nuuntii baan markaa mubaashir ahay laakiin ficilku haddii uu rafcinayo ismi daahira haddii aan lagu rafcin jirin baabu rafca marka la joogo haddii aan ficilka damba lagu rafcin jirinna nuuntaasi mubaashir ma ahan isagaa inoo soo wada markaas ficilka waxaa lagu rafcinaya baabu rafco marka sheekhu labada arrimood ayuu inoo sheegay labada arrimood haddii laga waayo ficilkii mudaaric nuunu tawkiid iyo nuun inaas haddii laga waayo ficilkii mudaaric wuxuu noqonayaa mucrab buu noqonayaa mucrab ayuu noqonayaa waxaa lagu ciraabayana waa arki doonaa isagaa sheekhu inoo soo wada walmucrabu mucrabkii min alafcaali afcaasha xaggeeda xaaluu ka ahaaday almudaaricu mudaaric wey ama alficlu mudaaric ficil mudaaric wey wadaalika bisharti anlaa yatasila marka ficil mudaaric la icraabayo wuxuu ku sugnaaday shardigu anlaa yatasila inuusan la xiriirsamin bihi bilficil mudaaric nuunu inaafi walaa nuunu tawkiid inaan lala xiriirin nuunu tawkiidkii almubaashiratu mubaashirka ahaydoo ficilka markaas ku lamaanayd naxwu yadribu wayakhshaa weeye yadribu waa ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun calaa aakhirihi wayakhshaa yakhshaa ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu muqadaratu calaa aakhirihi labada mihaal ka hore wuxuu ugu mihaalinayaa waa ficil mudaaric oo markaa xarakadiisu ay daahir tahay weeye yadribu yakshaana waa ficil mudaaric oo xarakadiisu ay muqadar tahay weeye marka sheekhu mihaal kasta uu keeno ujeedu ka leeyahay sheekhu fain itasalat hadday la xirisato bihi bilmudaarici nuunu linaasi nuuntii markaasi dumarka yani ku dhacaysay ama dumarka u sugnaatay hadday la xiriirsato buniya waa la binaynayaa mudaaricii macahaa macnuul inaas cala sukuuni sukuun baa lagu binaynayaa wadaalika naxw wlwaalidaatu yurdicna weeye wlwaalidaatu waa mubtade marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun cala aakhirihi yurdicna waa ficl mudaaric mabniyu cala sukuun litisaalihi binuun niswa ama binuun inaas wannuunu damiirun muttasilun mabniyun cala alfatx fii maxalli rafcin faacil wain itasalat hadday la xiriirsato bihi bilmudaarici nuunu tawkiidi nuuntii adkaynta u sugnaatay nuunu tawkiidkii almubaashirat mubaashirka ahayd buniya waa la binaynayaa ficilkii mudaaric cala alfatxi fatxaa lagu binaynayaa su-aal baa la isweydiin karaa nuunu tawkiid iyo nuun inaad maxaa farqiga u dhexeeya waxaa u dhexeeya dhowr farqi farqiga koowaad nuunu tawkiid waa xaraf laakiin nuunu inaas waa ismi mid waa ismi waa nuunu inaadka midna waa waxaa weeyaan waa xarafa waa nuun tawkiidka weeye halkaa waa isku khilaafayaan weji labaad waa isku khilaafayaan oo nuunu tawkiid ficilka markay gasho ficilkii fatxaa lagu binaynayaa nuun inaas markay gashana sukuun baa lagu binaynayaa nuunu tawkiid way qaybsamaysaa waxay u qaybsamaysaa khafiifo iyo taqiilo laakiin nuun inaas iyadu marna ma qaybsamayso nuun inaas marna ma qaybsamayso nuunu tawkiid mar waxay noqonaysaa mubaashir marna waxay noqonaysaa hayr mubaashir ayay noqonaysaa wadaalika naxwu layusjananna weeye ayib laamkaasi markaas wuxuu dhacayaa jawaabulqasam ayuu markaa dhacayaa yusjananna waa ficil mudaaric waxay ka dhigan tahay lawallaahi markaasi muwaa'atun lilqasam baa layihahdaa layusjananna waa ficlu mudaaric mabniyun cala alfatx layusjana mabniyu cala alfatx mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiid nuunku marka waa xaraf weeyaan ficilkiina waxaa lagu bineeyey fatxa lagu bineeyey nuuntuna waa mubaashir lanna ficilkani marka la rafcinayo yusjanu baa loodhanaya odhanaya yusjanu damaa lagu rafcinaya marka nuuntu waa mubaashir si kale haddii loo dhigo faacilku wuxuu noqonayaa damiir layusjananna waa la xirayaa ay huwa markaasi oo ah yuusuf layusjananna walayakuna min asaakiriin sheekh wuxuu inamaa ucriba waa la icraabay almudaaricu mudaarici waa la icraabay maxaa loo icraabay limushaabahatihi shabahaadda uu shabahayo darteeda lilismi ismiga uu shabahayo afcaasha saddex baa loo qaybiyey maadi iyo mudaaric iyo amar maadi iyo amar waa soo aragnay mabni bay noqdeen mudaarici haddaba maxaa loo icraabay mudaaric waxaa loo icraabay ismi buu shabahay awjuh badan buu ka shabahay ilaa afar weji bay culimmadu sheegaan waxaase ugu muhiimsan mudaarica waxaa ku qumaysa macaani kala duwan macaani kala duwan baa ku qumaysa sida ismiguba macaani kala duwan ugu qumayso ismigu mar faacil buu noqdaa mar mafcuul buu noqdaa mar wuxuu noqdaa mubtaduu noqdaa mar khabar buu noqdaa mar xaal buu noqdaa mar tamyiis buu noqdaa mar hadday axwaasha kala duwan ismiga ku qumayso axwaashaas waxaa lagu kala duwi karaa icraaba si kale laguma kala duwi karo ilaa bilicraab ficilkii mudaaricna waa la mid isaguna macaani kala duwan baa ku qumaysa maadaama macaani kala duwan ay ku qumayso wuxuu u baahanayaa isaguna in la icraabo mithaal laa taakul isamaka wa tashrab allaban tashrabtaasi mar waxaa bannaan in la yidhaahdo wa tashrab allaban marna waxaa bannaan in la yidhaahdo wa allabana tashraba marna waxaa bannaan in la yidhaahdo watashrabu tashrabu allabana mid kasta macno cusub buu yeelanaya oo macnihi hore aan ahayn laa taakul laadu waa xarfu jasmi weeye taakulna waa ficil mudaaric oo laadaa jasmisay faacilku waa damiiru anta wey laa taakul anta wa tashrab haddii la sukuuniyo wowgan wuxuu noqonaya wow xarfu cadaf buu noqonaya tashrab waxaa la ohanaya marka mactuufun calaa taakul wa macduufu lmajzuumi majzuumu calaamatu jismi assukuun macnuhuna wuxuu noqonayaa kalluunna ha cunin caanana ha cabin saas macnuu noqonaya labadu waa nahyi waa macne haddii la yidhaha laa ta'kul isamaka wa tashraba la fatxiyo macnuu wuxuu noqonayaa yacni ha isku keeni laa ta'kul isamaka kalluun ha cunin wa tashraba alabana maca an tashraba labana adoo caanana ku daraya yani markaasi kalluun ha cunin bimacnaa haddii kalluun keliga aad cunaysid oo caano aadan ku darayn kalluunku waad cuni kartaa laakiin adoo caano ku daraya ha cun waa macno kale marka wa tashraba wowgaasa waxaa laohanaya waawi lmaciya la ohanaya tashrabana waxaa lagu nasbinayaa bian mudmaratan wujuban bacda waawilmaciya lmaciya mansuubu calaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhirihi marka macnuhu muxuu soo baxay macnuu wuxuu noqonayaa hasku keeni midkood cun laakiin hasku keeni kii hore muxuu ahaa labaduba kuma banaana macno saddexaad baa ku banaana in la yidhaahdo laa ta'kul isamaka wa tashrabu labana laa taakul samaka lun ha cunin wa tashrab waxaad iska cabaysaa allabana canaad iska cabaysaa bimacnaa kaa hore kuma banaana laakiin ka dambaa kuu banaan waxaa sidaa u kala farfarqinaya yacni jumladaas oo mar ka dhigaya labadiiba in la wada diidayo marna in yani markaasi macnuhu uu noqonayo in la leeyahay ha isku keenin marna lagu leeyahay maya ka dambaa kuu banaana kaa hore iska daa waa icraabi waxaas marka macaanidaa kala duwan maadaama ay ku qumayso ficilkii mudaaric icraab buu u baahanaya lianna macaanida lama kala saari karo ila bilciraab saa darteed wuxuu u baahday in la icraabo sida ismiguba iskhilaafayo oo mar uu noqonayo faacil oo macno u yeelanayo marna mafcuul intuu noqdo macno u yeelanayo maruu mubtada noqonaya macno kale u qaadanayo sida ismigaas macaani kala duwan ay ugu qumayso baa ficilkii mudaaricna macaani kala duwan baa ku qumaysa macaanidaasna waxaa kala farqin kara icraabta saa darteed baa loo icraabay sheekh marka muxuuna yidhi wa ucriba waa la icraabay almudaaricu mudaarici waa la icraabay limushaabahatihi shabahaadda uu shabahayo darteeda lilismi ismiga uu shabahayo marka wejka aan sheegnay markaas awjuhda wej ka mida weeyaan wuxuu sheekhu yii raximah llah wa ama alxuruufu xuruuftii fa mabniyatu mabni weeye kulluhaa dhammaanteed halkan sheekh wuxuu inoo sheegayaa kelmaddii markuu ka soo baxay ismigii aqsaamtiis inuu u qaybiyey mucrab iyo mabni wuxuu usoo gudbay afcaashi wuxuu inoo soo sheegay ficilku uu labo asna u qaybsamayo qayb mucraba iyo qeyb mabni ah uu inoo soo sheegay qaybta mabnigaayo waa laba qaybood qaybta mucrabkana waa hal qayb kelmaddu marka saddex bay u qaybsamaysay ismun wa ficlun wa xarfun xarafkii marka icraab iyo bino marka laga hadlayo isagu markaasi taqsiimkaa ma soo gudagelaya oo ma la qaybinaya isagu sheekhu wuxuu inoo sheegay xuruuftu dhammaanteed waa mabni marka xaraf mucraba ma uu jiro maxaa yeelay macaani kala duwan oo ku qumaysa oy ugu baahanayso icraab markaasi kuma sugnaa saa darteed waa mabni wa ama alxuruufu xuruuftii fa mabniyatu mabni weeye kulluhaa dhammaanteed yani waa la binaynaya sida hal iyo bal iyo kuwa la midkaa dhammaan waa mabni weeye wuxuu sheekhu yii raximahullah baabu macrifati calaamaati icraab baabu macrifati calaamaati icraab icraabka calaamadihiisa oo la barto baabkiisii haadaa maxalu halkani waa maxalkiisii meeshii lagaga hadlayay weye lirafci rafca waxaa u sugnaaday arbacu calaamaatin afar calaama u sugnaaday ka bedel addamatu dama u sugnaatay wa hiya alaslu ayadaa asal ah walwaawo waa u sugnaaday walalifu alif baa u sugnaaday wanuunu nuun baa u sugnaaday wa hiya yacni saddexdan dambe wowga iyo alifka iyo nuunku naa'ibatan waxay naa'ib ka tahay bedel ka tahay can idama damay bedel ka tahay ama damatu damadii fatakuunu waxay noqonaysaa calaamatan calaamad bay noqonaysaa lirafci rafcay u noqonaysaa fii arbacati mawaadica afar mawduuc bayna calaamad ugu noqonaysaa filism mufrad ismiga keligiisa ahaa bay calaamad ugu noqonaysaa munsarifan kaana munsarifan ahaaya mid markaas sarfoomay macnaa tanwiin qaadanaya aw hayra munsarifin ahaaya mid markaasi aan tanwiin aqbalayn naxuu qaala allahu weeyaan waid qaala ibraahiimu weeye waid qaala muusa weeyaan halkan wuxuu ka guda gelayaa sheekhu raximah llahu tacaala markuu inoo soo sheegay icraabtii tacriifkeedii iyo aqsaamtii markaas icraabtu ay lahayd iyo kelmadii icraab iyo bino yani markaasi waxa ay qaadanaysa mid kastaba halkan wuxuu ka bilaabayaa sheikhu raximahullah icraabta uu inoo soo sheegay ayaa waxay leedahay calaamaad calaamaad ayay leedahay icraabta waxaa loo qaybiyey afar rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun mid kasta wuxuu leeyahay calaamaad lagu aqoonsado rafcadu waxay leedahay calaamaad lagu aqoonsado nasbadu waxay leedahay calaamaad lagu aqoonsado khafduhu wuxuu leeyahay calaamaad lagu aqoonsado jasmuhuna wuxuu leeyahay calaamad lagu aqoonsado wuxuu ku bilaabay sheekhu rafcadii ugu horreysay buu ku bilaabay rafcada ugu horreysay calaamaad lagu aqoonsado ayay leedahay waxay leedahay afar calaamadood ayay rafco leedahay afartaa calaamadood mid waa asal saddexna waa farac afartaas waxaa ugu horraysa dadma ugu horraysa damadu marka waa xarako calaamaadka waxay isugu jiraan xaraka iyo xuruuf bay isugu jiraan marka midda asalka waa xarako saddexda kalena waa xuruuf weeye alwaaw walalif wanuun wuxuuna u tartiibiyey min baab almunaasaba ayuu u tartiibiyey oo markuu damo sheegay wuxuu ku xuji wow lianna damada haddii la jiido wow waa ka dhasha ba haddaan taa damse aad jiido wow waa ka dhalanaya buu bay noqonaysaa marka markuu damadii inoo sheegay xarafkii ka dhalanayey oo wow ah ayuu sheikhu noogu xujiyey kadibna wuxuu raaciyey alif lianna alif iyo wow waxaa ka dhaxaysa labadu waxay ka mid yihin min xuruufi alcilla ayay ka mid yihiin nuuntuna fii bacdi almawaadic waxay shabahdaa markay saakino tahay ee waxay shabahdaa xagga xurufu cillaha ayay markaasi shabahdaa taasu marka nuuntii ugu dambaysiye saddexdan dambe marka alif wow nuun saddexdaasi waa naa'ib weeye taa hore laakiin waa asal oo haddii wax la daminayo waxaa asala in lagu damiyo in la saaro dammo xarakada in la saaro asal ah shay kastoo markaasi la doonayo in la godo waxuu asal u leeyahay in damo la saaro damadii haddaba hadday aqbali weydo booskii xumadii ay suurtogeli weydo booskaasi waxaa dhacaya oo bedelaya saddexdan mid ka mid ah ama wow baa bedelaya ama alif baa bedelaya ama nuun baa bedelaya afartaas calaamaadka rafcada ah mid kasta amaakin baa lagu yaqaanaa mid kasta amaakin ayaa lagu yaqaanaa oo markaasi lagu rafciyaa damadu amaakin bay leedahay wowguna meeluu leeyahay alifkuna meeluu leeyahay nuunkuna meeluu leeyahay waxaa ka dhexaysa hal shay baa ka dhexeeya halkaa shay waxaa weeye afartuba inay yihiin rafco inay calaamaad u yihiin inay godaal calaamaad u yihiin baa ka dhaxaysa laakiin isku meel ma wada gelayaan isku meel ma wada gelayaan dhammaan waa ilmo rafco oo rafco markaasi carruurteedii wey laakiin iyagoo ah carruurtii rafco haddana mid kasta meel lagu yaqaano ayay leedahay oo loogu yimaado oo haddii lagu weydiiyo halkaas yaa leh waa inaad aqoonsataa sheekh isagaa inoo sheegaya damadu imise meel baa lagu yaqaanaa oo lagu rafciyaa wowga imise mawdic baa lagu rafciyaa alifka imise meel baa lagu rafciyaa nuunka imise mawdic baa lagu rafciyaa isagaa marka inoo kala cayimaya marka mid kasta marka la maraya booskiisa yani waa inaad ogaataa ood xifdisaa ah. markii lagu weydiiyo oo lagu yidhahdo halkan maxaa lagu rafcinayaa waa inaad isku qaldin inaad tidhahdo halkan waxaa lagu raf halkan waxaa leh damaa leh markii midkaa lagu weydiiyo waa inaad dhahdo halkan wowaa leh haddii mid kale lagu weydiiyo may halkan alif baa leh halkana nuun baa leh marka mid kasta marka mawdicisa la marayo waa inaad saa u qaybtaa wuxuu ugu bilaabay sheekhu raximah llahu tacaala damadii damo afar mawdic baa lagu rafciyaa afar mawdic markaad rafcinayso damaad ku rafcinaysaa wowna odhan maysid alifna odhan maysid nuunna odhan maysid afartaa sheekha inoo sheegay meesha kood waxa weeye ism mufrad ah ism mufrad ah baabkan marka la joogo waxaa lagu tacriifiyaa maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa'i alkhamsa oo waxaan laba ahayn jamacna aan ahayn musanno iyo jamacna aan la haleeshiinin waa arki doonaa mulxaqaad baa loo yaqaanaa mulxaqaad baa ti wax la yidhaahdo ayagu musanno maaha laakiin musanaa la iska haleeshiinaya la iska raacinaya jamac maahan ayagu laakiin jamac baa la haleeshiinaya oo mulxaq looga dhigaya marka waxaa loo yaqaanaa baabka marka la joogo mufrad maa laysa musanna oo waxaan laba ahayn walaa majmuucan jamacna walaa mulxaqan bihimaa musana iyo jamcan aan la haleeshiinin walaa min alasmaai alkhamsa asmaadii asmaa lkhamsana aan ahayn intaa hadduu noqon waayo waa mufrad waa muxamed oo kale waa khaalidun oo kale waa caliyun oo kale waa zaydun oo kale khaalidun oo kale masalan musane maahan laba qof kuma dhacayo kow jamcna kuma dhacayo waad garanaysaa musanne iyo jamcna mulxaq ooma ahan lama haleeshiin waa arki doona labadu mulxaqaad bay leeyihiin asmaaulkhamsana maahan waa arki doona asmaaulkhamsa intaa hadduu noqon waayey waa mufrad weeye marka mufradka haddii la rafcinayo baabu rafcana la joogo waxaa lagu rafcinayaa baa lagu rafcinayaa mufradka sheekh wuxuu raaciyey munsarifan kaana aw hayra munsarif buu raaciyey munsarif muxuu ujeedaa waxaa la isku khilaafsan yahay sarfi muxuu yahay ayib sarfi muxuu yahay goormu ismu munsarif noqonaya qowlka ugu xooga badan waa in la yidhaahdo ismiga tanwiinta aqbalaya waa munsarif midka tanwiinta aqbali waayana waa kayru munsarif sawaadix maaha ismigu tanwiintu hadduu aqbalo ismigaas waa munsarif hadduu aqbali waayana waa kayru munsarif qaar waxay raaciyaan tanwiintu hadduu aqbali waayo ama kasro aqbali waayo waa maala yansarif hadduu tanwiin aqbalo ama kasro aqbalana waa munsarif weeye marka mufradkani ha noqdo mid munsarifa oo tanwiintii aqbalaya ama kasrihii aqbalaya ama ha noqdo midaan tanwiinna aqbalayn kasrana aan aqbalin kuu doonaba ha noqdo ismigaasi marka la rafcinayo damaa lagu rafcinaya sheekhu tusaaluhuna siiyey qaala allaahu inoogu tusaaleeyey sheekhuna wuxuu ku dadaalayaa misaalada inuu markaa ku tusaaleeyo qur'aan hadduu waayana markaasi ashcaarta carabta inuu markaas soo qaato qaala allahu waxay noqonaysaa qaala waa ficil maadi mabniyu cala alfatx laa maxala min alciraaq allahu wuxuu noqonayaa faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratu calaa aakhirihi liannahu ism mufrad ism mufrad way damba lagu rafciyey see is mufrad u noqday tacriifka waa ku dabaqaysaa allah musanna maahan jamacna maahan labadaa midna mulxaq oo maahan asmaa lkhamsana maahan intaa hadduu noqon waaye muxuu noqday markaas mufrad buu noqday markaas marka ismigaas mufradka marka la rafcinayo waxaa lagu rafcinayaa danbaa lagu rafcinayaa marka allah waa munsarif hadda allah waa munsarif waid qaala ibraahiim id waa darfu limaa yastaqbilu min azamaan qaala waa ficil maadi mabniyu cala alfatx laa maxala min alciraab ibraahiimu wuxuu noqonayaa faacilu qaala marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi liannahu ismi mufrad waa ism mufrada weeye see ku ogaana inuu mufrad yahay tacriifkii buu aqbalaya musanna maahan jamcna maahan mulxaqna oo ma ahan asmaa lkhamsana maahan labada miaal marka ujeedu yani sheekhu ka leeyahay ka hore waa ism munsarif allah waa ism munsarif ah ibraahiimna waa ism geyr munsarif ah marka saasuu sheekhu oo u kala tusaalaynaya waid qaala muusa id waa darfu zamaan ayib darfun limaa yastaqbilu min azamaan qaalana waa ficil maadi mabniyu cala alfatx muusa waa faacilu qaala marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratu calaa aakhirihi liannahu ismun mufrad mihaalkan dambe ujeeddadu kale waxa weeyaan mufradku labadii hore xarakadu waa ka muuqanaysa kana xarakadu waa lagu qadarayaa marka mufradka ha noqdo munsarif ha noqdo sida allah ha noqdo ibraahiim oo markaasi maanaa insarif ah ha noqdo muusa oo xarakadu ku qadaranta kuu noqdoba mufradkaas damaa lagu rafcinayaa yacni saddexdaa qayboodba saddexdaa mihaalo sheekhuna siiyeyba mid kastaba ujeeddo gaara ayuu ka mid waa munsarif waa allah midna waa maanaa insarif waa ibraahim miduna waa yani markaasi xarakadiisu waa muqadar oo waa muusa saddexdu waxaad oranaysaa labada hore damatun ظaahiratun calى aakhiri liannahu ism mufrad ka dambana waxaad ohanaysaa faacilun marfuucu calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calى aakhirihi waa damo lagu qadaray aakhirkiisa marka eh, xarakadan waxay oga muuqan weyday cillo ku sugan waa arki doona insha allah ee xarakadu oga muuqan weyday halkan marka wuxuu kaga soo baxay mawdicii koobaad ayuu sheekhu kaga soo baxay oo markaasi eh, damo lagu rafcinayo oo ah ismun mufrad ah wuxuu sheekhu yihi raximah llah wa fii jamci taksiiri waxaa kaloo dama lagu rafciyaa fii jamci taksiiri jamcu taksiir munsarifan kaana ahaaya mid markaasi sarfoomaya aw hayra munsarifin ahaaya midaan sarfoomayn oo sarfigu tanwiinta waa la yidhaahdaa kasrahana waa la yidhahdaa laakiin sida xooga badan sarfigu waa tanwiinta wey inuu tanwiin aqbalaya ismiga marka tanwiin ha aqbalo ama yuusan aqbalin hadduu aqbalo waa munsarif hadduu aqbali waayana waa maalaa yansarif ayaa la yidhaahdaa marka waxaa lagu rafcinayaa damadii jamcu tagsiir jamcu tagsiirka ha noqdo mid munsarifa ah oo tanwiin qaadanaya aw kayra munsarifin mid aan tanwiin qaadanayn ha noqdo dalika naxwu qaala asxaabu muusaa misaalku waxaa weeye qaala asxaabu muusaa shaahidku waa asxaabu weeye qaala waa ficil maadi mabniyu cala alfatx laa maxala lahu min alicraaq asxaabu waa faacilu qaala marfuucun biqaala wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun cala aakhirihi liannahu jamcu ataksiir ayb wa masaakinu waxay ku cadfan tahay xaggii hore qul in kaana aabaa'ukum marka xagga horay ku cadfan tahay wa masaakinu calaa maa qablaha waxay ka horreeyey ku cadfan tahay marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun calaa aakhirihi liannahu jamcu taksiir tardawna waa ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuutu nuun waa arki doonnaay wowguna waa faacilkii wa min aayaatihi aljawaari wa min aayaatihi min waa xarfu jar aayaat majruurun bimin wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu calaa aakhirihi ayib ayaad mudaaf hina mudaafu ilayhi jaar iyo majruurka wuxuu ku tacalluqayaa maxduuf wuxuuna noqonayaa khabar soo hormaray aljawaari mubtada mu'ahar marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun muqadaratun calaa aakhirihi liannahu jamcu tagsiir saddexdaa tusaale sheikhuuna siiyey saddexduba wuxuu noogu sheegay saddex mithaal oo jamcu tagsiir ka koowaad waxa weeye asxaabu waa jamcu taksiir masaakinu waa jamcu taksiir aljawaari waa jamcu taksiir labada hore xarakadu waa daahir oo damadu way ka muuqanaysaa damadii way ka muuqanaysaa laakiin yani marka ka dambe oo jawaarii ah damadii kama muuqanayso marka waxay noqonaysaa muqadar ayay noqonaysaa waa arki doonaa asmaada lagu qadaro markaa xarakada jamcu taksiir waxaa lagu tacriifiyaa maa taayarat fiihi binaau mufradihi maa tagayarat fiihi binaau mufradihi biziyaadatin aw naqsin aw tabdiili shaklin tacriifkaa wixii laga helo waa jamcu tagsiir muxuu noqonayaa maa tagayarat fiihi waa midka isbeddeshay binaau mufradihi mufradka binyadiisii iyo dhismihiisii ayaa isbedelay see isku bedelayaa biziyaadatin in wax lagu siyaadiyo oo markuu jamac noqdo waxbaa lagu kordhinaya aw naqsin ama markuu jamac noqdo waxbaa laga dhimaya xuruuftii mufradka aw tabdiili shaklin ama xaraka la bedelaya misaaladu waxay noqonayaan yani iyadoo markaas wax lagu siyaadiyey waa rajulun rijaal rajulun saddex xaraf buu ahaa ra iyo jiim iyo laam markuu mufradka ahaa jamac markuu noqday alif beeradaa lagu daray marka mufradkii isbedel baa ku dhacay binyadii iyo dhismihii binyada la sheegi waa xuruuftuna ka kooban yahay wey laadan iyo jiimkan iyo laamkan way binyadu biyatulkalima oo waxay ka kooban tahay wey marka binyada isbedel baa ku imaanaya oo markii la jamciyey rijaal alif baa soo soo siyaaday alif aan horay u joogin ayaa ku soo siyaaday idan waxaa la odhanaya waxaa ku dhacay tagayurun yani markaa isbedel isbedelkaasna muxuu yahay waa xuruuftii mufradka oo wax lagu daray taas waa mid midda kale waxa weeyaan aw naqsin waxbaa laga dhimayaa waxbaa laga dhimayaa mufradka xuruuftiisii ee wax laga dhimay sida sariirun sariirun waa afar xaraf siin yaraa ya yara sariirun markay noqotay jamac waxay noqotay surur waa siin iyo labara meesha waxaa ka baxay yadi baa ka baxda idan waxaa lagu sameeyey naqsi baa lagu sameeyey waxbaa laga xadfay siduu ahaa mufradka waxbaa laga xadfay ayib aw tabdiili shaklin ama xarakadii waxbaa laga bedelay waxba laguma kordhin waxaan lagama xadfin laakiin xarakadii baa la bedelay sida asadin asadin waa hamzo iyo siin iyo daal hamzadu waa fatxsan tahay siinkuna waa fatxsan yahay markii la jamciye muxuu noqday usdin buu noqday usdin usdin usuudna waa lagu jabciya laakiin waxaa ka mid a ah jumuuciisa usdin baa ka mid a ah. usdin hamzadii iyo siinkii daalku way joogaan laakiin maxaa kusoo kordhay waxaa kusoo kordhay xarakadii baa isbedeshayoo asadun siinkii fadxisnaa maanta muxuu noqday saakin buu noqday usdun damadii fadxisnaydna aliftii yani marka hamzihii fadxisnaana waa la damiyey usdun marka tabdiilu shaklin ayaa ku dhacay ismi kastoo laga helo yacni isbeddelka noocaas oo mufradkii jamci ay iskhilaafaan imaa xuruuf la siyaadiyey jamca lagu siyaadiyey wa imaa in wax laga xadfay asalkii mufradka wuxuu ahaa wa imaa xarake laga bedelay waxaa loo yaqaanaa jamcu taksiir ayaa loo yaqaanaa tusaalayaasha ku haddayna siiyey saddexduba markaan eegno yani markaas tacriifkaasi way aqbalayaan midda koowaad asxaab asxaab waa jamac mufradka wuxuu ahaa saaxib saaxibun saad iyo alif xaa iyo ba ayib asxaab hamse aan marka hore la socon ayaa xaggar lagu dara saadku wuu xarakaysnaa maanta waa la sukuniye asxaab marka isbeddel ayaa ku yimid waxaa la mid ah masaakin waa jamcu maskan maskan waa miim iyo siin iyo kaaf iyo nuun afar xaraf masaa alif baa jaariyatun jimi alif jaara ya iyo ta jaariya taayib marka la jamciye muxuu noqday ja waari wow aan meesha joogin marka hore ku jira mufradka ayaa lagu soo daray mar haddaad aragto mufradkiiyo jamacu saas ku khilaafaya waxaad ogaanaysaa inuu yahay jamacaas mufradkiisa khilaafay inuu jamcu tagsiir yahay ayaad markaa fahmaysaa waxaan arki doonnaa labada kale jamcu mu'anas iyo jamcu mudakar sidaa inay khilaafsan yihiin waan arki doonna insha allah wuxuu sheekhu yii raximahullah wa fii jamci taksiiri jamcu taksiir ayaa markaasi damadii lagu rafciyaa munsarifan kaana ahaaya mid markaa tanwiin aqbalaya aw gayra munsarifin ahaaya midaan tanwiin aqbalayn naxwu qaala asxaabu muusaa shaahidku asxaab weeyaan waa marfuucun calaamatu rafcihi damatu daahiratun calaa aakhirihi liannahu jamcu taksiir tacriifkan ugu aqbala wa wuxuu ku cadfan yaha xaggii hore masaakin mactuufun calaa maa qablahu ayb marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun cala aakhirihi lannahu jamcu taksiir wa min aayaatihi aljawaari aljawaari jamcu taksiir aljawaari mubtadan muahar marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi liannahu jamcu ataksiir wa fii jamci lmu'anas waxaa kaloo damo lagu rafcinayaa jamcu lmu'anas jamcu lmu'anaskii assaalimi nabadgalay iyo wama ladii kii xumila lagu xambaaray calayhi korkiisa dushta lagu xambaaray macna la haleeshiyey naxwu idaa jaa'aka almu'minaatu wey tusaaluhu ayib wa wulaatu alaxmaali weeye halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa mawdica saddexaad oo dama lagu rafciyo mawdicaas waxaa weeyaan jamcu almu'anas assaalim weeyaan jamcu almu'anas asaalim waxaa lagu tacriifiyaa marka la tacriifinayo maa jumica bialifin wataa'in masiidatayn maa jumica waa wixii la jamciyo bialifin alif iyo wataainta masiidatayni oo zaa'id ah wax kale lagu ziyaadin mayo alif iyo ta baa lagu darayaa mufradkii kelmadda alif iyo ta ayaa lagu darayaa marka maa jumica waa kii la jamciyey bialifin alif lagu jamciyey iyo wataainta masiidatayni zaa'id ah oo marka kelmadda ka mid ahayn wuxuu noo sheegay marka jamcu lmu'anath saalim iyo waxaa la haleeshiyey labaduba yani waxaa lagu rafcinaya dambaa lagu rafcinaya laba miaal buuna siiyey miaalka hore waa jamcu mu'anas saalim miaalka dambena waa maa ulxiqa calayhi weeyaan miaalka hore waxa weeye idaa jaa'aka almu'minaat wey jaaa waa ficil maadi mabniyu cala alfatxi kaafkuna wuxuu noqonayaa damiirun muttasil mabniyun cala alfatx fii maxalli nasbin mafcuulun bihi almu'minaat waa faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi liannahu jamcu lmu'anath assaalim waa jamcu mu'anath asaalim haddii aan ku eegno tacriifkii bal inuu aqbalayo tacriifku wuxuu ahaa maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn waa midka lagu jamciye alif iyo ta markaa zaa'id ah mufradkiisi muxuu ahaa mufradkiisi wuxuu ahaa mu'minatun buu ahaa mu'minatun waa mufrad marka la doonaya in la jamciyo waxba markaas lagu ziyaado xarake lagama bedelayo xuruuf dheeraada laguma darayo alifii taaba xagga dambe lagaga daraya bas muminatun muminaat baa la daraya muminaat marka maxaa soo kordhay alif iyo taban baa soo kordhay dheeraada ama zaa'ida ayaa markaas soo kordhay muminaat ayib taa marka waa jamcu muanad saalim xaqiiqi a weeye maxaa yeelay wuxuu aqbalay yani markaasi tacriifkii buu aqbalay tacriifkii ayuu aqbalay tusaalaha labaad waxa wa ulaatu laxmaal wa ulaat laxmaal ulaat wuxuu noqonayaa ulaat laxmaal ulaat mubtada marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun cala aakhirihi liannahu mulxaqun bijamci lmu'anath asaalim ulaat mudaaf alaxmaal mudaaf ileyh khabarkan xagga dambu dhacayaa marka kani wuxuu noqonayaa mulxaq jamcu lmu'anath saalimna waxaa la haleeshiiyaa waa un laba shay waxyaalaha la haleeshiiyo oo sidiisa loo icraabo way kooban yihiin waa laba shay kelmadda ulaad ah oo hadda sheekhu inoo tusaalay waa mulxaq waa mulxaq ayib midda labaad waxa weeyaan musamaa bihi musamaa bihi musamaa bihi maxaa loo jeedaa waa jamcii in qof loo bixiyo jamci oo caadi ah in qof loo bixiyo sidii jamci baa loo icraabaya maalan muslimaad baa inan loo bixinayaa mu'minaad baa inan loo bixinayaa idan jamci baa qof magac looga dhigayaa musamaa bihi baa marka loo yaqaanaa waa kii magaca laga dhigtay musamaa bihi waa jamci magaca laga dhigtay dayb xaqada marka la eego maanta waa mufrad leanna hal qof magacu yahay laakiin sidaabaa loo ciraabayaa maadaama kayfiyadii jamca uu u yimid sidii jamca loo ciraabayaa laakiin xaqiiqa markaad eegto muxuu yahay waa mufrad leanna hal qof magacu yahay musamaa bihi baa la yidhahda carafaat adricaat waa meel shaam ku taallaba adricaat la yidhaahdaa carafaat waa makaan magaciis waa la garanayaa alxaju carafa adricaat iyo carafaat markaad icraabayso oran maysid marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhiri liannahu jamcu mu'anath saalim oran maysid maxaad ohanaysaa liannahu mulxaqun bijamci lmu'anath asaalim marka labadaas shay ayaa markaa mulxaq u noqonaya jamcu mu'anath asaalim wa fii jamci lmu'anath waxaa kaloo dambe lagu rafciyaa jamcii jamcu lmu'anath jamacii dhadiga ayib jamacii assaalimi nabadgalay muxuu ka nabadgalay in tagsiir lagu sameeyo ama xarakadii wax laga bedelo ama xaraf laga dhimo ama xaraf lagu siyaadiyo tagsiirka la sheegaya waa kaas weeye ilaa kuwaan soo sheegnay qaarkood xuruuf baa lagu siyaadinaya jamaca qaarkoodna xuruuf baa laga xadfayey qaarkoodna xarakadaa la bedelayey kan waxaa lagu samayn mayo ismigo mufrad oo caadi ah ayuunbaad alifitaa ku daraysaa jamacusaa ku noqonaya marka taasuu ka nabadgalay saalimka la sheegayo tagsiirka isbeddelka noocaasuu ka nabadgalay baa loo jeedaa wa fii jamci lmu'anas jamcu mu'anas baa markaas damba lagu rafcinaya jamcii asaalimi nabadgale min ataksiir iyo waman ladii kii xumila ay ulxiqa la haleeshiiyey calayhi calaa jamci lmuana jamc muanas la haleeshiiyey ayaa markaa damo lagu rafcinaya naxwu idaa jaa'aka almuminaatu weeye shaahidku waxa weeye almuminaat almuminaat ismigaasi waa rafcisan yahay waxaan lagu rafciye damo liannahu jamcu muanas saalim wa ulaatu laxmaal ulaatu waa mubtada marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi liannahu mulxaqun bijamci lmu'anas asaalim ulaayat mudaaf alaxmaal mudaaf ilayh wa fi lficli lmudaaric waxaa kaloo damba lagu rafciyaa ficil mudaaric alladii ficilkaasoo lam yattasil uusan la xiriirsamin biaakhirihi aakhirkiisa shayn wax naxwu narfacu darajaati man nashaa narfacu ayib ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi dammatun daahiratu cala aakhirihi لأnنه فicل مdاaرع اldي lm yتصل بآakhirh شhayء narfac waxaa la mid ah nadribu baa la mid ah nadribu waxaa la mida naqtulu waxaa la mida naqruju waxaa la mida nafhamu waxaa la mida naqra'u dhammaan waxaad oranaysaa ficlun mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun cala aakhirihi liannahu ficlu mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay lam yatasil biaakhirihi shay markuu leeyahay waxbuu ku saari doonaa oo kuwa ficil mudaarico soo socda ayuu ku saari doonaa oo asagu markaasi aakhir wax ku wata kaasaa ku baxaya oo ficilka mudaaric haddii aakhirka wax ku wato yani dama laguma rafcinayo wax kala lagu rafcin doonaa marka qeydkaasi wuxuu raacinayaa in midka aakhir wax ku wata uu meesha ka saaro oo asagu damba inaan lagu rafcinayn ayuu ku tilmaamaya wallaahu yadcuu wallaahu mabtadawi yadcuu ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi marka labada ficilo sheekhu inoo tusaaleeyey miduna waa ficil aakhirkiisi markaa xarakadu ay ka muuqanayso waa narfacu miduna waa ficil yani markaasi aakhirkiisu xarakadu ay ku qadaran tahay waa yadcuu weeye yadcuu marka saasuu sheekhu labada miaal ugu tusaalaynaya ayib ficil mudaarana waan soo marnay waa ficilka ama xadadka yani markaasi aqbalaya wax markaa dhacaya ama wax soo socda oo weli aan dhicin midka aqbalaya kaasa waxaa la yidhaahdaa ficlun mudaaric kaasaa la yidhahda calaamaadkiisa waxa lagu aqoonsadana waan soo aragnay wa fi lficli lmudaaric ficil mudaaric ayaa markaa dambe lagu rafcinayaa alladii mudaaricaasoo lam yattasil uusan la xiriirsanin biaakhirihi dabayaaqadiisu shayan waxba xarafka ugu dambeeya waxba kuma xigaan naxwu narfacu darajaatin weye narfacu ficilkaas weye waa la rafciyey damaa lagu rafciyey lannahu lam yatasil biaakhirihi shay inuusan waxba la harisamayn waxaa daliilkuugu ah ficilku waxaa ugu dambeeya caynkaas narfaacu caynkaasa ugu dambeeya caynka waxba lagama dambaysiin isagaa ugu dambeeya kelmaddii marka lam yatasil biaakhirihi shay saasaa loo jeedaa wallaahu yadcuuna waa la mid yadcuu ficilkaasi lam yatasil biaakhirihi shay oo ficilka owga ugu dambeeya dacawa ayuu ah maadigu dacawa owga u dambeeyey mudaaric marka laga dhiga yadcuu buu noqday weli wowgii waa u dambeeya idan lam yatasil biaakhirihi shay aakhir waxba kuma wato mar hadduusan ku wadeemin damaa lagu rafcinaya laakiin damadii maanta waa muqadar lianna wowgan xare kama muuqan karto wowgan damadu kama muuqan karto marka yadcuu xaarana ficl mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala aakhirihi wuxuu sheekhu yidhi raximah llahu tacaala wa ama wowgii fatakuunu waxay noqonaysaa wowgii calaamatan calaamad bay noqonaysaa ee rafci rafcay calaamad u noqonaysaa fii mawdicaani laba mawdic ayay markaa calaamad ugu noqonaysaa fii jamci lmudakar jamcii ragga ku dhacayay asaalimi nabad galay iyo wama ladii kii xumila calayhi lagu xambaaray macna la haleeshiiyey naxw wayowmaidin yafraxu lmu'minuun weeyaan wayowmaidin yafraxu lmu'minuun wain yakun minkum cushruuna saabiruun wey halka wuxuu inoogu sheegayaa sheikhu rafca waxay lahayd afar calaamadood bay lahayd tii kood waxay ahayd addamma wuxuu inoo soo sheegay dammadii in lagu rafciyey afar mawdic afartii wuu ka soo baxay sheikhu wuxuu bilaabayaa calaamadii labaad oo ay lahayd rafco calaamadda labaad waxaa weeyaan waa alwaaw wawdii waxaa lagu rafcinayaa laba mawduc laba mawduc ayaa lagu rafciyaa ayadoo naaibka xaggee tii asalka ahayd ile waxaan hore usoo sheegnay marka waxa la rafcinayo asal waxaa in lagu rafciyo in dammo lagu rafciya asal ah laakiin haddii dammo lagu rafcin waayo waa naa'ib baa la odhanaya waa naa'ib soo waadix haddii lagu yidhaahdo yani kelmadda a rafci ama kelmadda a god haddii lagu yidhaahdo waxaad markiibaad saaraysaa xarakadii la yaqaanay baad saaraysaa leanna iyadaa asal ah iyadaa asal ah kuwan kale wowga iyo alifka iyo nuunku waa naaib taasay naaib ka yihiin taasay naaib ka yihiin meelaha ay dama aqbali weydo ayay kuwani markaa degayaan haddaba wowgii laba mawducoo dammo marka ay aqbali weyday ayaa markaa lagu rafcinaya labadaas maxay yihiin mawduca koowaad waxaa weeyaan jamcu lmudakar assaalim marka la tacriifinayo jamcu mudakar asaalim waxaa lagu tacriifiyaa maa dalla calaa akara min itnayni biziyaadatin fii aakhirihi saalixin litajriidi can hadihi ziyaada wa cafi milihi calayhi muxuu noqonaya macnahaas waxa weeye maa dalla waa wixii ku tusiyaa calaa akara wax ka badan min itnayni laba ka badan waa wuxuu ku tusinaya laba wax ka badan muxuu kugu tusinaya biziyaadatin wax lagu siyaadiyey fii aakhirihi aakhirkiisa lagu ziyaadiyey yani markaa wax aakhir lagu ziyaadiyey ayuu kugu tusinayaa saalixan litajriid wuxuu saalix u yahay in laga dhartiro can haadihi ziyaada ziyaadadaas dheeraadka la socda in laga reebo saalix wey wuu aqbalaya wa cadfi milihi calayhi in markaa mid la mida lagu soo cadfana wuu aqbalaya miaalkaad ku fahmaysaa tacriifka dalka wuxuu noqonayaa waa muslimuuna muslimuuna tacriifkaasaan ku dabaqaynaa awal muslimuuna waa maa dalla calaa akara min itnayn marka la yidhaha muslimuun maxaad ka fahmaysaa hal qof ka fahmays maxaad ka fahmaysaa rag fara badan soo maaha muslimiin fara badan baad ka fahmaysaa kow maa dalla calaa akara min itnayn waa wax tusinaya wax ka badan labo muxuu kugu tusinayaa biziyaadatin fii aakhirihi ziyaada aakhir ku wato oo ziyaadadaas maxay tahay waa wowgan iyo nuunkan weeye wowgan iyo nuunkan weeyaan wowgan iyo nuunkan haddii laga reebo kuma tusinayo yani markaas laba wax ka badan kuma tusinayo saalixun litajriid saalixun litajriid wuxuu saalix u yahay in laga dhartiro calaamada siyaadada wowgan inuunka laga reebo saalix buu u yahay oo muslimuuna wowga inuunka ka reeb muxuu noqonayaa muslimuun buu noqonayaa ayib in laga reebo saalix buu yahay wa cadfi milihi calayhi mid kale lagu soo cadfo mid lamid ah markaan wowga nunka ka reebno muslimun buu noqon soo maaha mid kale kusoo cadaf oo lamid ah waxay odhanaysaa muslimun wa muslimun muslimun wa muslimun wa muslimun ayuu noqonayaa marka maynaad odhan lahayd muslimun wa muslimun wa muslimun w waxaa kaaga filan muslimuna kaaga filan soo waadix maha marka ziyaadadan markaan dhaho muslimun hal shay buu ku dhacaya markaan dhaho muslimunna mid kalu ku dhacaya markaan dhaho muslim mid kalu ku dhacaya laakiin markaan dhaho muslimuuna wixii baa saa koobsanaya soo marka muxuu noqday maa dalla calaa akara min itnayn waa wax kutusinaya laba wax ka badan muxuu ku tusinayaa biziyaadati fii aakhiri ziyadada uu wato bimacnaa ziyada haddii laga reebo kuma tusinayo akar min itnayn oo markaan ka reebay muxuu noqday muslim sooma noqon muslimna muxuu ku dhacayaa jamac mise mufrad mufrad buu ku dhacayaa sooma sax saalixna tajriid in laga dhartiro ziyaadada uu ku habooyey waa aqbalaya oo waxaa jira kelmado markaan aqbalayn in ziyaadada laga reebo laakiin kan wuu aqbalaya laga reebo wuu aqbalaya saalixna tajriid wa cadfi milihi calayhi mid la mida markaad ka reebta ziyaadadii mufrad buu isku bedelayaa mid kalaad kusoo cadfi kartaa si macnihii marka hore uu tusinayo markuu jamaca ahaa uu kuu tusiyo baad mid kale kusoo cadfaysaa muslimun wa muslimun wa muslimun halkaa marka waxaa laga fahmayaa in ragga yimid inay yihiin saddex nin muslimun wa muslimun wa muslimun laakiin kuguma tusin laakiin kelmad kasta daat kuguma tusin markaas kusoo cadcadfay baa laga fahmay inay markaa raggu fara badan yihiin laakiin jamac markaan ka dhigayo calaamadan markaan la xidhiiriyo calaamadana kaaga filan inaad kusoo cadcadafto taasaa kaaga filan tacriif marka noocaas ayuu noqonaya jamcu mudakar saalim markaa waxaa lagu rafcinayaa wow waa lagu rafcinaya waaw ayaa lagu rafcinayaa tusaalaha sheekuna siiyey wa yowmaidin yafraxu lmu'minuun yafraxu markaa ciraabna waxaa leenahay yafraxu ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala aakhirihi liannahu ficil mudaaric aladi lam yatasib biaakhirihi shay waa ficil mudaaric oo aakhir waxba aan ku wado waa kii hadda soo maraynay weeye wallaahu yadcuu narfacu darajaatin iyo yafrax waa isku mid labaduwa ficil mudaaric alladii lam til biaakhiri shay damaa lagu rafciyey shaahid marka waxa weye almu'minuuna wey almu'minuuna faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama liannahu jamcu mudakar saalim markaad sheegaysa odhan maysid marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaaw bas ku kaaftoomi maysid waa inaad sheegtay wowgan inuusa asal ahayn inuu naa'ib ka yahay damadii asalka ahayd waa inaad tilmaantaan niyaabatan can damma liannahu jamcu mudakar saalim marka jamcu mudakar saalim waa lagu rafciyaa markastood rafcinayso jamcu mudakar saalim wou ku rafci wowgaasna asal maahan wuxuu naa'ib ka yahay maxay damadiibuu naa'ib ka yahay lianna dama asal ah miaal kale waxa weye wain yakun minkum cishruuna saabiruun wey in yakun yani yakun waa ficl mudaaric inta ayaa markaa jasminaysa in yakun cishruun baa marka wuxuu noqonayaa ismigii marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabata can adama liannahu mulxaqun bijamci lmudakar saalim minkum jaar iyo majruur waa khabarkii kaanada soo hormaray weeye khabarkii kaanada oo soo hormaray weeyaan saabiruunana waxaa laga sifaynayaa oo nacti looga dhigayaa cishruun baa nacti looga dhigaya misaalkan dambe sheekhu wuxuu u tusaalaynayaa mulxaqii sheekhu tartiib wanaagsan buu ku wadaa tusaalayaasha uu ku siinayo haddii kelmaddu ama jamacu ama shaygani mulxaq hadduu leeyahay miaalna wuxuu ku siinayaa isagoo mulxaq ahayn miaalna wuxuu ku siinayaa isagoo mulxaq ah marka miaalkii hore yafraxu lmuminuun almuminuun mulxaq may ahayn jamc mudakar saalim oo caadi ayay ahayd oo tacriifkii aqbalaysa laakiin ka dambe cishruuna waa mulxaq weeye mulxaq inuu yahayna waxaad ku ogaanaysaa tacriifkii ma aqbalayo oo tacriifkaan ku eegno balinu aqbalo tacriifku muxuu ahaa waa maa dalla calaa akara min itnayn oo waxay kutuseen laba wax ka badan sax adda cishruun labaatan bay tusinaysaa marka wax ka badan waynu tusiyey biziyaadatin fii aakhirihi ziyaadu wataa wow iyo nuun buu wataa ayib saalixin litajriid buu ku baxayaa saalixin litajriid cishruun wowga iyo nuunka ka reeb muxuu noqonayaa cishrun cishrun wax jiraa maaha casharatun waa la isticmaalaa sax waa toban laakiin cishrun wax la isticmaala maaha marka maxay ku baxday saalixun litajriid in wowga iyo nuunka inta laga reebo markaas laisku soo cadcadfo ayagoo mufrad mufrad cishrun wa cishrun wa cishrun cishrun wa cishrun wax jira maaha mar haddii ziyaadada markaan ka reebnay macnahu ka soo bixi waayey waxaa inoo soo baxday kelmadda inaysan ahayn jamac marka horeba oo mufrad saa ay ku tahay walow haba ku tusiso tiro fara badane jamac maaha sawaadix maaha marka waxaa loo yaqaanaa marka la sheegayo waxaa la yidhaahdaa asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdiha afar shay ayaa jamaca la haleeshiiyaa mudakar saalim afar shay baa la haleeshiiyaa muana tusaale waxaan soo marnay in laba shay la haleeshiiyo musamaa bihi jamciga magac laga dhigtay iyo yani markaa lafdiga ulaato mudakaru saalim asagu waxaa la haleeshiiyey afar baab afar ismi maaha waa afar baab afar baab baa la haleeshiiyaa afartaa baab waxaa la yidhaahdaa asmaau jumuucin laa mufrada lahaa min lafdihaa waa asmaa jamaca oo jamac bay ku dhacaya sida mudakaru saalim mufradna ma leh waa cishruun alaauun tiscuun amaanuun sabcuun cishruun ka bilow ilaa tiscuun laga gaaro waxaa loo yaqaanaa asmaau jumuucin laa mufrada lahaa min lafdiha waa ismi jamaca mufrad ma leh cishruun waa labaatan mufrad ma leh ayib alaauun waa jamac mufrad ma leh khamsuun waa jamac mufrad ma leh maxaa loo yaqaanaa asmaau jumuucin laa mufrada lahaa min lafdiha haddaad aragto ismi kastoo jamaca oo mufrad aan lahayn oo sidii mudakaru saalim loo keeno wow iyo nuun loo dambaysiiyo xaalatu rafcaha wow iyo nuun loo dambaysiiyo oo mufrad aan lahayn haddaad aragto waxaad ohanaysaa waa mulxaqun bieesh bijamci almudakar assaalim waayo tacriifka buu aqbali waaye tacriifku hadduu aqbalo jamc buu noqonaya lakiin hadduu aqbali waayo mulxaq buu noqonaya oo xagga suuradu ka shabahay markaas xagga sawirka iyo suurada sare ayuu ka shabahay kaamilka waa baab asmaau jumuucin laa mufrada lahaa min lafdiha ismi jamaco mufrad lahayn waa la haleeshiyaa jamc mudakar saalim waxaa kaloo la haleeshiiyaa musamaa bihi jamac qof meel loo bixiye ama qof loo bixiyey sida ciliyuun wamaa adraaka maa ciliyuun ciliyuun sidii muxuu yimi mudakar saalim sooma sidii mudakar saalim buu u yimi iman buu wataa haddana ciliyuun makaan ka mida ah jannada meel baa ciliyuun la yidhaahdaa makaan magaciisa way ciliyuun hal meel baa loo bixiyey dhowr meelood maaha waa hal meel marka waa musamaa bihi waxaa la mid ah, a adoo muslimuuna u bixiya hal qof adoo hal qof u bixiya muslimuun baa lamid a ah. hal qof adoo u bixiya muslimuunna waa lamid ayib muminuun baad qof u bixisa musamaa bihi baa loo yaqaana kaasna waa jamic oo magac laga dhigtay waa qayb lamadoo la haleeshiiye waxaa kaloo la haleeshiiyaa jumuucu tagsiir jaaat calaa suurati jamci mudakar saalim jumuucu tagsiir waa jamcu tagsiirkii la yaqaanay wey laakiin qaabkii waxaa loo keenay mudakaru saalim oo wow inuun baa loo dambaysiiyey sida sinuun arduun sinum iyo arduun asalku waa jamcu taksiir laakiin suurada markaad eegto markaad u eegto maxay u eg yihiin mudakar saalim oo xagee ka shabahayaan wow nuunka loo dambaysiiyey ilaa wow iyo nuun xaalatu rafciyaa loo dambaysiin jiray mudakar saalim soo maaha kelmadaha iyagoo jamcu tagsiir ah oo tacriifkii tagsiirka yani ay aqbalayaan ba haddana xagga sawirka qaabka waxay u yimaadeen sida mudakar saalim ba u yimaadeen waxaa loo yaqaanaa jumuucu tagsiirin jaa'at calaa suurati jamci lmudakar saalim waa jamcu taksiir laakiin u yimid qaabkii mudakaru saalim u yimid asna waa mulxaq siisaa loo ciraabaya waxaad oranaysaa haadihi sinuun haadihi waa mubtade sinuuna waxaad oranaysaa waa khabaru mubtada marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama liannahu mulxaqun bijamci lmudakar asaalim afartii baab keebuu noqonayaa waa lagu oranaya afartii baab la haleeshiin jiray keebuu noqonaya wuxuu noqonayaa jumuucu taksiirin jaaءad calىa suurati eesh jamcu dakar saalim jamcu taksiir inuu yahay ma daliil waxaa loo daliishanaya waxaad eegaysaa mufradki jamcad ku eg mufradku wuxuu ahaa sanatun siinka maxaa saarnaa xarakada saar maxay ahayd fatxa soo maaha markala jamciyay muxuu noqday si waa la kasriyey mar hadday xarakadu iskhilaafto mufradki jamca waxaa lagu yaqaan inuu yahay maxay taksiir saas Eh, asadin usdin arakaas khilaafta waa tagsiir kan marka waa tagsiir markaad eegto xaqiiqatan laakiin sawirkii wuxuu qaatay mudakaru saalim oo baa loo dambaysiiyey idan waa mulxaq waa baabka afsaddexaad afraad waxaa weeyaan jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud waa jamcu mudakaru saalim laakiin shuruuddii loo shardin jiray mudakaru saalim baa laga waayey mudakaru saalimku shuruud buu leeyahay ismiga markaad doonayso inaad ka jamciso jamcu mudakar saalim shuruud buu leeyahay shuruudda waxaa ka mid ah waa inuu mudakar yahay waa inuu caaqil yahay waa inuusan ta'wadan idan waxaa jirta jamc markaa aan laga helin shuruuddaas oo haddana sida mudakar saalim loo keenay sida ahluun iyo waabiluun ahluuna iyo waabiluuna waa mulxaqun bijamci mudakar saalim idan afarta baab baa la musamaa bihi in jamci qof loo meel loo bixiyo ama qof loo bixiyo ko iyo asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdiha ismi jamaca oo laakiin mufrad aan lahayn iyo jamcu taksiir u yimid qaabkii mudakaru saalim iyo jamcu mudakaru saalim laakiin shuruudii uu lahaa mudakaru saalim marka la jamcinayo laga waayo laakiin qaabkiisibu u yimid afartaa shay ayaa markaa la haleeshiinayaa jamcu mudakar asaalim afartaasa la haleeshiinaya marka labada miaal sheekuna siiyey almuminuuna waa jamcu mudakar saalim xaqiiqi ah eh, tacriifkana waa aqbalay shuruuddina waa laga helay cishruunka markaa inoo tusaaleeyena waa mulxaqun bijamci lmudakar saalim waa la haleeshiiyey waa la haleeshiiyey waayo tacriifkii ma aqbalayo haddaad maqasho mulxaq dhammaantiisna ama mulxaq ha u noqdo mu'anahu saalim ama ha u noqdo mulxaq mudakaru saalim ama ha u noqdo mulxaq bilmusanna shuruuddii kelmadani ama shaygan ulahaa ayaa laga waayay wa ama alwaawowgii fatakuunu waxay ahaanaysa wowgii calaamatan calaamad bay noqonaysaa lirafci rafci calaamad u noqonaysaa fii mawdicayn laba mawdic bay calaamada ugu noqonaysaa fii jamci lmudakar jamci mudakarka jamci ragga bay ugu noqonaysaa jamcii assaalimi nabadgalay muxuu ka nabadgalay min ataksiiri taksiir buu ka nabadgalay oo mufradkii jamci inay iskhilaafaan ayuu ka nabadgalay imaa bishaklin aw biziyaadatin aw binuqsaan wamaa shayna waa waa lagu rafcinayaa xumila la haleeshiiyey calayhi calaa jamci mudakar saalim la haleeshiiyey oo markaa afartii shay ah naxwu wa yowmaidin yafraxu lmu'minuun shaahid waxa weeyaan almu'minuun weeye yafraxu waa ficil mudaaric almu'minuuna waa faacilkii marfuucun wa rafci alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun liannahu jamcu mudakar saalim wain yakun minkum cishruuna saabiruun shaahid waxa weye cishruun cishruuna waa kaanada ismigeedu weeye ayib marfuucun wa rafcihi alwaaw ayib niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bijamci lmudakar asaalim mudakar saalim ayaa markaa la haleeshiyey wa fi asmaai asmaadii baa markaasi wow lagu rafcinaya asmaadii asitati lixda ahayd way asmaadaasi abuuka aabbaha wey wa akhuuka walaalkaa wey wa xamuuka xamkaaga wey wa fuuka afkaaga wey wa hanuuka hankaaga weeyaan waduu maal mid maal u saaxiiba wey naxuu qaala abuuhum weeyaan layuusuf wa akhuuhu axabu ilaa abiina wey wa jaa xamuuka wey wa haada afuuka wa hanuuka wey wa inahu laduu cilmi halkan sheekh noogu inoogu sheegayaa shaygii labaad oo lagu rafcinayo waaw shaygaas waxa weeyaan mawdica labaad oo lagu rafcinayo mawdicaas waxa weeyaan alasmaau sita alasmaa lkhamsana waa la yidhahdaa alasmaau sitana waa la yidhahdaa khamsa marka la yidhaahdo hanuunkaa laga reebaya hanuunka ayaa laga reebaya oo hanuunka waxay oga reebayaan waxay leeyihiin waxaa fiican asagu in xaraka lagu cihaabo in xaraka lagu cihaabo haada hanun wara'aytu hanan wamarartu bi hanin kaasaa fiican mar haddii xaraka lagu cidhaabayna ism mufrad oo caadi ayuu noqday asmaaulkhamsi uu ka baxay marka waxaa soo haraya shanta kalaa soo haraysa laakiin haddii lagu daro oo lagu socdo qolada odhanaysa isnaguna waxaa lagu cilaabaya waaw lagu rafcinayaa oo lagu nasbinayaa alif oo yaba marka lagu jerayaa xaalka noocaasa way ku darayaan lixday markaa ka dhigayaan asmaadaas marka lixda ah waxa ugu horraysa abuuka ugu horeysa abuuka waa aabbaha dayib akhuukana waa walaalka xamuuka waxay culimmadu yidhahdaan alxamu qariibu zawji ilmar'a way alxamd gabadha zawjkeeda qaraabadiisa bimacnaa gabadha dumaashiyaasheed ayaa la odhanayaa markaasi xam la odhanayaa waxaa kaloo jira alkhatan khatankuna waxaa weeye gabadha qaraabadeed baa khatan markaa ninka u noqonaya sidiyaashii yacni sihirina waxaa weeyaan labaduba sihri waa la yidhaahdaa ashaarna waa lagu jamciyaa ninka qaraabadiisa gabadhu ashaar bay u noqonayaan gabadha qaraabadeeda ninku ashaar bay u noqonayaan marka saddexdaas lafdi ayaa markaa loo isticmaalaa alxam oo ah ninka qaraabadiisa marka gabadha loo eego ninka qaraabadiisa waxay odhanaysaa axmaam ama xam ayay markaa ka dhiganaysaa walaalkiisii kuwa lamidkaa khatankuna alkhatanu waa gabadha qaraabadeed oo ninka markaasi khatan bay u noqonaya sihirkuna labadu markaa way walaagayaan marka xamku waa kaas wey hanuunka culimadu waxay yidhahdeen alhanu waxaa looga kinaayoodaa camaa yustaqbaxu tasriixu bidikrihi shayga in la sheega aan la jeclayn baa markaasi lagu sarbeebaa lafdiga yacni hanku waxaa lagu sarbeebaa shayga in la sheego aan la jeclayn baa lagu sarbeebaa marka shayga wuxuu doono ha noqdo ama ha noqdo farjiga ama ha noqdo wax kale shayga in la sheego laga laga xishoonayo ayaa markaasi hanuugka markaa laga cabiraa duu maalin waa kii maalka u saaxiibka ahaa weye kadib sheekh wuxuuna siiyey tusaalayaal buuna siiyey qaala abuuhum qaala wa ficil maadi abuuhum waa faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idamma liannahu ismu min asmaa'i khamsa layuusufu wa akhuuhu axabbu ilaa abiina layuusufu mubtada weeye wa akhuuhuna waa ku cadfan yahi alwaaw xarfu cadfin akhuu macduufin calaa yuusuf wa macduufin marfuuc marfuuc shay rafcisan haddii mid lagu soo cadfo asa marfuuc buu noqonaya wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idamma liannahu ismu min asmaa'i khamsa ayib wajaa xamuuka jaa waa ficil maadi mabniyu cala fathi la maxal min icraab xamuuka faacilun marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan niyaabatan can adama liannahu ism min asmaa'in khamsa wa haada fuuka haada mubtada weeye fuukana wuxuu noqonayaa khabar mubtada marfuucun wa calaamatu rafcihi wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama liannahu ism min asmaa'in khamsa wahanuukana waa lamid wainahu laduu cilmin inahu waa inaya ismigeedii hada waa ismigeedii laduuna waa khabarkii duu waa khabaru ina marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu ism min asmaai alkhamsa duu mudaaf cilminna mudaafun ilayh asmaadan marka iyagu tacriif ma leh wax lagu qeexo ma leh limaada lianna shaygu hadduu leeyahay cadad maxsuura hadduu leeyahay ooma baahna marka in lagu qeexo tiro lagu kooba shaygu hadduu leeyahay labo saddex afar shan lix toban hadduu leeyahay khalaas tiradaad qaybaysaa in markaa lagu qeex uma baahno leanna qeexitaanku wuxuu anfacayaa shaygu markuu badan yahay oo mufradaad badan uu leeyahay ayuu tacriif ku anfacaya seebuu ku anfacayaa mid kastood aragto tacriif baad u bandhigaysaa maa hadduu aqbalo waa kii aad doonaysa hadduu aqbali waayo ka mid maaha laakiin shaygu hadduu yahay maxsuur uu yahay maxsuurun bilcadad tiro haddii lagu koobi karo oo laga maarmaya marka in la tacriifiyo lidaalika asmaa alkhamsa lama tacriifiyo markasta kutubtu waxay sheegaan tiradooda imaa lix bay ku sheegaan wa imaa waxay ku sheegaan markaasi inay tahay shan ayay ku sheegaan saasaa marka looga maarmay in markaa la tacriifiyo wa fil asmaa'i asmaadii baa markaasi lagu rafcinaya wow asmaadii asittati dhexda ahayd wahiy asmaadaas abuuka aabbaha weeye wa akhuuka walaalkaa weeye wa xamuuki yani markaa dumaashigaa weeye wafuuka afkaaga wey yani mid ka u noqonayaa qaraabada ninka oo dhan ayaa markaa lagu sheegaa laakiin hadda waa mid ka mid a tilmaam wafuuka afkaaga weeye wahanuuka oo wixii markaa in la sheego laga xishoonayey ayaa markaasi hanuunka markaasi loo isticmaalaa waduu maalin waa mid maal saaxiiba naxu qaala abuuhum weeyaan shaahidku waa abuuhum weeye layuusuf wa akuuhu shaahidku akuuhu weeye wa xamuuka shaahidku waa xamuuka waa lagu rafciyey damuna naabkayawowgaas wahaadaa fuuka wahanuuka fuuka iyo hanuuka labadu waa la rafciyey waxaa lagu rafciyey wowgaas wowgaas wuxuu naa'ibka yahay damadiibu naa'ibka yahay wainahu laduu cilmin laduu wowgaasi waxaa lagu rafcinayaa ismigan wuxuu naa'ibka yahay damadii ayuu markaa naa'ib yahay marka waxaan ku maraynaa laba ka mid ah calaamaadkii rafca ay lahayd oo ah addammatu walwaaw halkaynoo joogo allahu aclam